alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin waxaynu ku dhex jirnay baabu maa jaa fi nushra adaliilu raabicu ruwiya waxaa laga wariyey buuhi can ilxasan walxasan lbasri annahu qaala inuu yihi laa yaxulu ma furo asixra sixirka ilaa saaxiru ey bisixrin kuma furo ilaa saaxirun saaxir mooyaane musanifku raxima allahu tacaala hadalkan xasan albasri cidda warisay muu sheegin ibnu abi shayba ayaa wariyey bisanadi xasan can ilxakam can caiya qaala samictu xasan wasu'ila can اnushra xasan albasri baa la weydiiyey annushra oo annushra almachahuda fi ljaahiliya oo ah in sixirkii qofka lagaga daweeye sixir kale faqaala wuxuu uhi sixirun wey ibnu xajar raxima llahu tacaala fi takliiq tacliiq isaguna aharkan wuxuu ka soo naqilay ibnu jariir الطabri fi tahdiib اlaathaar wuxu uhi qaala abu jacfar ibnu jariir fi tahdiib اlaathaar lahu xadaثana xumayd ibnu mascada qala xadaثana yaziid ibnu zureyc qala xadaثana saciid can qataada can saciid ibn musayib anahu kaana inuu ahaa laa yaraa midaan arkin ba'san wax dhiba u arag idaa kaana rajul ninku hadduu yahay bihi sixru miduu sixir hayo an yamshiya inuu u socdo u tago ilaa man yuliqu dalika canhu mid sixirkaa kasii daaya qaala waxaanu ihi huwa salaaxun qofka sixirka in laga fura sixir baa lagaga fure waa wanaag qaala wa kaana alxasanu yakrahu dalika ka riwaayadan ayaa sariixa xasan sixirka sixir in lagu furo wuu diidi jiro wayaquulu laa yaclamu dalika ilaa saaxibu waxaanu odhan jiray sixir waxaa sixir ku fura saaxirun saaxirkuna waa madmuum qaala faqaala saciid ibn musayb laa ba'sa binushrati inamaa hiya camaa yadur inamaa nuhiya camaa yadur waxaa dadka dhibaya ayaa la diiday walam yunha camaa yanfac waxaa dadka waxtar u leh dee sixir ka daweynaya lama diidin isnaadu saxiix lafdigan musanifu ku keenay eh, matniga laa yaxulu asixra ila saaxiru dakarahu ibn اljawzi fi jaamici اlmasanid bilaa sanad waa lafdigaas isagoo bilaa sanada ayuu ibn اljawzi ku keenay kitaabkiisa jaamic اlmasanid bilafd laa yuطliqu الsixra ila saaxiru sixirka saaxir ayuunbaa fura oo bimacnaa sixir ku fura waxa kale oo xasan uu yihi sida ibnu jariir fi tahdiib ilaathaar uu kaga wariyey wuxuu yihi qataada wakana alxasanu yakrahu dalika wayaqulu laa yaclamu dalika ila saaxiru marka xasan ulbasri raximah llahu tacala hadalkiisu waa diidmo uu diidayo sixirka in loo isticmaalo sixir daweyn saas ayaanay aimadu u fahmeen qaala ibnu lqayim wuxu hi ibnu lqayim wuxuu yihi annushratu waa xalu sixri sixirka waa in laga furo can ilmasxuuri waa in laga furo kii sixrana oo laga daweeyo wahiya hiya daweyntaa sixirka la daweynaya noocaani wey nooca koowaad waa xallun waa daweyn sixirkii la daweeyo qofka guntintiisii laga furo oo bisixrin lagaga furo milihi kii hore ee lagu sixray oo kale ah bimacanaa xagga sixirnimada kala mida ah ay doonayaan adawaadka iyo xagga adkaanta iyo ay ku kala duwanaadaan wa huwa kaasi noocaasi alladii kii weyn min camal shayaan camal shayaan oo xadiidka jaabir looga jeedo wa calayhi kaas ayaana yuxmalu lagu fasirayaa qowl xasan xasan lbasri hadalkiisa uu ku diiday xalu six qofkii sixirkii laga furo ugama jeedo furis kasta ee noocan uga jeeda oo in sixirka daweyntiisii sixir loo isticmaalo fayataqarabu waa u dhowaanayaa wuxuu ugu dhowaadu samaynayaa annaashiru ka sixirka furaya iyo walmuntashiru ka dalbaya in laga furo ila shayaani shayaanku ugu dhowaanaya bimaa yuxibu shaydaanku wuxuu jecel yahay oo ah shirki iyo wixii la halmaala fayubilu wuu burinayaa shaydaankii camalahu shaqadiisi ila marka horeba sixirku camal shaydaan shaydaan baa caawinaya can ilmasxuuri wuu ka burinayaa uu ka furayaa kii la sixray marka xallu sixir bisixir waxay noqonaysaa in shaydaanka marka hore la raaligeliyo si sixirkii uu isagu marka hore caawiyey qeybta uu ka ahaa qofkaa sixran uga furo athani nooca labaadna waa annushratu waa daweynta qofka sixirkii laga daweeye lagaga daweeye biruqya iyo watacawudaat in lagu tufo lagu akriyo qur'aan ama adkaar nebiga ka soo aroortay ama ducooyin mubaaxa iyo waladwiyati dawooyinkii iyo wadacawaati iyo baryooyinkii almubaaxati ahaa fahada kani jaais waa mid banaan wey waana maxalu ijmaaca taasi inay jaais tahay oo ay banaan tahay hadalka ibnuqayimna wuxuu ku yaalaa mujalad iclaam lmuwaaqiciinka mujaladka afraad safxada saddex boqol iyo kow marka fahada jaa-isu kuma jooge bal mustaxabun ayaa ku xigta wcalى nowc اlmadmuum yuxmalu qowl اlxasan nooca markaa xun ee shareecadu ay diiday ayaa lagu fasirayaa qowlka xasan uu yihi laa yaxulu sixra ila saaxir hadalka ibn اlqayimin waxaa ka muuqata anahu ikhtaara alqowla bitaxriimi xalli sixri bisixr inuu doortay uu rajaxay qowlka odhanaya sixirka daweyntiisa in sixir loo isticmaalaa ma banaana iyo magaca nushra inuu ku dhacayo daweynta sixir la daweeyo ama aha lagu daweeyo wax saxoo shareecadu ogoshay ama wax khaldanoo shareecadu diidantay walihaada buu laba u qeybiyey qismun mashruuc oo qur-aan iyo ducooyin iyo dawooyin mubaaxa in lagu daweeyo iyo qismu mamnuuca oo ah in shayaadiinta loo isticmaalo sixir loo adeegsado daweynta sixirka masalada ku saabsan annushra oo ah xallu sixri can ilmasxuur qofkii la sixiray sixirka in laga furo laba xaaladood bay leedahay saa ibnuqayimba sheegay xaaladda koowaad oo an takuuna biruqyati lmashruuca min alkitaabi wasunati waladciyati almaqbuula waa in qofkii lagu daweeyo in lagu akriyo lagu tufo dacooyin kitaabkiiyo sunnaha ku yaala ama aanay shareecadu diidanayn waxaa taasi lamida xalu sixri biladwiyati اtajribiya annaafica sixirkii in lagu daweeyo dawooyin la jaribay oo la tijaabiyey oo tijaabada ay ku soo baxday inay waxtar u leeyihiin sida geedo oo kale fa hadihi jaa-iza imaamu malik raximah اllahu tacaala ibn abi zayd alqirawani wuxuu ka sheegay fi ljaamic fi sunan wاlaadaab wاlmagaazi wاtaarikh in la weydiiyey suila can nushirati biاlashjaari wاladhaan qofka sixir ma lagaga furi karaa ma lagaga daweyn karaa dhir in la isticmaalo dhir iyo geedo iyo saliide iyo wax lamida oo qofka loo mariyo qaala imaam malik laa ba'sa bidalik wax dhiba ma laha buuri waayo arrinka markaa dawooyinku arrin tawqiifiya oo nas iyo daliil inuu ku soo arooro u baahan maaha waxaa ku filan inay ku sugnaato an yahbuta nafcu dawa bاtajriba الصaxiixa walihada wuxu uhi wabalagani ana caaisha suxirat waxay soo gaadhay in caaisha radia allahu canha la sixray ayay soo gaadhay buu uhi faqiila laha fii manaamiha iyadoo markaa sixran oo hurudo ayay riyootay markaasaa manaamka dhexdiisa waxaa lagu yihi khudii min maain min alaaati aabaari yajri bacduha ilaa bacdi wakhtasilii bih waxaad biyo ka qaadataa saddex ceel oo isu furan oo biyahoodu ay isgaadhaan oo ku maydho fafacalat fadahaba canha maa kaana tajid saasay yeeshay dhibkii ay dareemaysay saasuu kaga tegi ibnu rushd kitaabkiisa albayaan wataxsiil ayuu qowlkaa maali ku soo naqilay waana uu tacliiqiyey wuxu almacna fi jawaasi hada bayin in geede iyo biyo iyo saliidiya laysku daweyn karo sixirka layskaga daweyn karo waa mid cad lianna aladhaana walashjaara qad yakunu fiiha dawaun yanfacu min dalika almarad waxaa dhici karta dee inay dawa ku jirto marka dawadana tajriba lagu ogaan karaa maca maa yudkaru calayha min asmaai illaahi rajaa tabaruki biha dee bisinkii loo qabto oo ama dee ruqyo iyo ducooyinna la raaciyaana wax dhaca dalika min naxwi ruqa bkitaab illahi caza wajal waasmaءi اlxusnى fala wajha likarahati dalik cabdurazaq ibnu hamaam الصancani kitaabkiisa musanafka waxa uu ka wariyey shacbi laa ba'sa binushraة اlcarabiya alati laa tadur dhib ma laha sixir daweynta carabta lagu yaqaanay ee dhibka aan lahayn wnushraة اlcarabiya an yakruja اlinsanu fi mowdici cidah sixir daweynta carab lagu yaqaanay waa qofku inuu baxo meel ay ku yaalaan geedaha qodaxda leh cidaa waa ashajar aladi lahu shawk fayaakuda can yamiini wa shimaali min kuli hamarin markaa midig iyo bidix dhirtaa ka xigta midba wuxuu kasoo jaro yaduqu wayaqra'u fiihi uma yakhtasilu bih deetana uu tumo kadibna qur-aan uu ku akriyo ducooyin uu ku baydho markaasaa wuxuu raaciyey kutubta wahb mulabihna waxaa ku taala an tuuqada sabcu waraqaat min sidrin akhbar todoba caleemood oo geed goba oo qoyan laga soo jaray in lasoo qaato ayuu soo qaadanayaa fayaduqu beyna xajarayn manaa laba dhagax buu isu hoos dhigaya uu ku garaacaya uma yadribuhu fi lma wayaqra'u fiihi aayat اlkursi wadawaati qul kadibna wuxuu ku akriya aayat اlkursi iyo suuradaha qul ku bilaabo uma yaxsu minhu ثalaaثa xasawaat wayakhtasilu bih saddex jeer buu kabarayaa waanu ku maydhanaya fainahu yadhab canhu kulu ma bi in shaء allah wahuwa jayidu lirajuli idaa xubisa canaanihi marka aqoonshaasoo dhami waxay tusinaysaa haddii saliid la ogaado inay jinka ama sixirka ama isha wax ka tarto bitajriba lagu ogaado qofka in la siiyo oo la idhaahdo ismar inaana wax dhiba lahayn waayo waxaa adduunyada la idhaahdaa sideedaba waa mabniyatun cala alcaadati waltajriba wakadalika geedaha hadii qofka idhaa geedaha cab ama ku maydho ama ismari waxaa shardiga uun haddaana waxanas ku soo arooray dawanimadiisa malabka iyo xabaasuudda iyo in dawanimadiisu ay ku sugnaatay bitajriba darar iyo dhibna aanu lahayn ibnu xajar rafdxulbaariga wuxuu ku sheegay kitaabu ibi uu leeyahy jacfar ilmustakfiri inuu ku arkay sifa linushra sifo markaas sixir ay leedahay wuxuu ihi almustakfiri waama nushratu fainahu yajmacu ayaam arabiic maa qadara calayhi min wardi almafaazati wa wardi اlbasaatiin uma yulqiiha fii inaai nadiif manaa waktiga guga ayuu kaymaha tegaya dabeetana geedku ubax ku arkaba uu ka soo jarayaa mara weel nadiifa ah baa markaa lagu ridayaa wayajcalu fiiha maan cadban biyo macaan biyo maalix oo qadhaadh aan ahayn ayaa deetana lagu shubayaa uma yaklii dalika alwarda fi lmaai halyan yasiira kadibna uu yaro karkarinayaa karkarin fudud uma yumilu xata ida fatara almaau afaadahu caleyh fainahu yabnu biidn kadibna wuu yaro kaadinayaa biyu ah, markay qaboobaane fardiiris ay noqdaan almaa lfatir biyaha fardiiriska ayuu markaa ku meedhanaya u isku shubaya biidn waa bogsanayaa buuri nooca labaade sixir furistu waa an takuuna annushratu bisixir waa in qofka sixirkii sixir lagaga furo sixiroole inta loo taga la idhaahdo qofka waa la sixiraya adoo sixirkaaga isticmaalaya sixirka ka fur ama isaguba dee arrintaa qofka uu la yimaado deetana qofkii uu ka aqbalo masalada culimadu saddex qowl bay isugu khilaafeen alqowl اlأwl ana dalika mubaax xalu sixri bisixri ay bannaan tahay waana qowl saciid ibn musayib sida matriga aynu ku aragnay macnaha saxda hadalkiisu uu leeyahayna waa qowl caطاء الkhurasani waa riwaayة can imaam axmed waa qowl الطabri wاlmuzani wاlmaaziri wbni baطal wالsuhayli اkhtaara ibnu xajar bal ibnu xajar wuxuu rajaxay in xallu sixri bisixr uu yahay ikhtiyaaru bukhaari fatxulbaariga wuxuu ku tacliiqiyey baabka uu yihi bukhaari hal baabun hal yustakhraju sixru qaala kada awrada tarjamata bilistifhaam ishaarata ila alikhtilaaf baabka su-aal buu ka dhigay isagoo ishaaraya khilaafka ku jira masalada wasadara bma naqlhu can saciid bn musayib wasadra bima naqalahu can saciid bn musayib min aljawaas ishaarata ilaa tarjiixihi qowlah baabka waxa u horeeyey bukhaari ku qoray waa aharka saciid ibn musayib ay ku jirto xallu sixir bisixri inay banaantay isagoo ishaareynaya saasi raajixta in badanoo kamida fuqahada xanaabiladu waxay sheegeen inay saasi madhabkooda sida mardaawi iyo qaarna imaamu axmed waxay ka xikoodeyn alqowl bitawaquf ibnu qudaama ayaa ka mid a qowlka labaad wuxuu le ana dalika muxaramu walakinahu yubaaxu cinda daruura in sixir sixir lagu furaa ma banaan laakiin markay daruura keento oo wax kale oo lagu fura la waayo markaasay banaan tahay in sixirkii sixir lagu furo waana almadhabu cinda alxanaabila sida uhi albahuti fi sharxi muntaha iraadaat wayajuusu xalu ayda bisixri daruurata ay liajli daruura watawaqafa axmedu canhu wasa'alahu muhana canman taأtiihi masxuuraة fayuطliquhu canha qaala laa ba'sa waxa baciida in la yidhaahdo culimadaasi waxay baneeyeen isticmaalu sixiri shirki in la isticmaalo sixir shirki uu ku jiro oo in makhluuq loo nisbeeyo loo tiiriyo wax khasaayista ilaahay ka mid a ah. ama cibaadaadka ilaahay xaqa u lahaa loo sameeyo si uu qof sixir uga furo waxa u dhowna waa in hadalkooda lagu xambaaro cala sixri اlmuxaram aladi laysa fiihi shirku sixirkan ay leeyihin sixir baa lagu furi karaa muطlaqan ha noqoto ama cinda daruura ha noqotee in la idhaahdo waxay uga jeedaan sixirka aanu shirki ku jirin haddii kale hadalkan maxaa ka dhalanaya dee ibaaxatu shirki licilaaji اlmariid in la idhaha shirkigii baa banaan si qof xanuunsanaya loo daweeye wahada laa yajuus ijmaacan se insha allahu aynu arki doono waxyaabaha taa xoojinayana waxaa ka mid a ah ana kaiira minhum qarara ana sixra anwaac culimada san tidhi in badan oo ka midii gaar ahaan culamaau waxay kutubtooda ku dhigeen sixirku inaanu nooc qura ahayn ee uu noocye yahay minhu shirkiyun wa minhu ma laysa bishirkin sixirka inuu ka mid yahay mid shirkiya mid aan shirki ahayn marka kaan shirkiga ahayn laakiin xaaraantaa ah inay u jeedaan ayay u badan tahay haddii sidaa la idhaana dee waxay masaladu u noqonaysaa uun mas'alada ku saabsan atadaawi bilmuxaram manaa wax xaaraana in laysku daweeyaa lidaruura ma banaan tahay mise ma banaana qowlka waxa weeyaan saddexaad waa in la idhaahdo waa alqowl biana dalika muxaramun la waa xaaraan in sixir sixir lagu daweeyo culimada saa ku tagtay waxaa kamid abdillahi ah ibn mascuud sida imaamu axmed uu ka soo naqlee matnigaba inoogu taal waxaa ka mid a ah caaisha alxasan lbasri saatarkiisa musanifku uu soo naqilay caطaa ibn abi rabax oo qowl abi xaniifa washaafici wariwaaya can axmed wakaiir min culamaء اlmalikiya washaaficiya wاlxanaabil waa qowl jumhuur ahli cilm se culimadu u badan waa ikhtiyaaru sheikh islam ibn taymiya wabn اlqayim wmaxamed bn cabdilwahaab sa baabkan ka muuqata qowl sulaymaan wcabdiraxmaan xafida xafiday almusanif waxaana raajixa fi hadi اlmasأla alqowl الthalith oo xalu sixri bisixri inaanay banaaneyn waayo qowlka odhanaya mulaqan bay u bannaan tahay daliilba ma leh waxa u badana dee uu cuskanayaa waa hadalka saciid ibn musayib saciid ibn musayibna qowlkiisu xujo maaha waayo qowl macsuum maaha oo qur'aanna maaha sunnana maaha ijmaacna maaha waa qowlu gayri macsuum waa talabaadee adilo badan baa qowlkan rajaxaysa waxaa ka mid a ah xadiidu jaabir fi lbab lama su'ila nabiyu can nushra oo ah annushra almachuuda fi ljaahiliya oo tii shirkiga koobsanaysay nebigu muxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam min camal الshayطaan wاlcamal aladi nasabahu sharcu ilى shayطaanina xukunkiisu waa maxay muxaram walam ystahni الnabiyu min dalika shay nebigu waxba kama soo reebin oo haddii mid banaan oo anushra aljaahiliya kamid ay jirta rasuulku waa soo reebi lah sheekh moxamed ibn ibrahim wuxuu yihi almufti kama fi fataawihi faالrasuulu manaca wasad اlbaab walam yufasil fi camal الshayطan wala fi lmasxuur sheekh ibn cuthayminna wuxu uhi raximah اllahu taعalى wlakin عlى kuli xaal xatى walow kana bn الmusayib wman fوqa bn الmusayib miman laysa qawlu xuja miman laysa qawluhu xujaة yara anahu jaaئز falaa ylزm min dalika an yakuna jaaئisa fi xukm الlah xatى yucrada calى اlkitaabi wالsuna waa masalo la isku khilaafay masaaisha la isku khilaafana ilahay muxuu yihi fain tanaasactum fi shay faruduuhu ilى اllahi wالrasul in kuntum tuminuuna biاllah wاlyوم اlآkhir wqad suئila الrasuul can الnushrati faqala hiy min camal الshayطan daliilka labaad waa qowl nabiy fi xadiiثi cimraan ee nagu soo maray baabu ma jaءa fi اlkahana uu yihi laysa mina man taطayara aw tuطayira lahu aw takahana aw tukihina lahu aw saxra aw suxira lahu suxira lahu macnaheedu waa maxay ee طalba sixra aw qabilahu qofka dalba in wax loo sixro sixir loo sameyo ama aqbala whada yqtadii ana طalba الsixri min الsaaxir liأyi garad min alأqraad kabiira min kaba'ir الdunuub nebigu soo kamuu beri noqon qofka sidaa yeela in sixir markaa la dalbo saaxirkii la idhaahdo sixir samee aada qofkan ku daweynayso dee cumuumkaa ayay hoos imanaysaa dembi weyn inuu yahay buu xadiidku daliilu yahy daliilka saddexaad cumuumu nusuus alatii fiiha annahyu can ityaani ilkuhaan waa damu man yafcalu dalik adilada diiday in loo tago faaliyaha cidda sidaa yeeshana dhaleecaysa wsixru fii dalika mil wasaaxiru fii dalika mithlu lkaahin saaxirku masaladaa wuxuu kala mid yahay kaahinka iyo caraafka bimacnaa yuqaasu caleyh sida aanay u banaanayn in kaahin loo tago ayaanay u banaanayn in saaxir loo tago oo liajli sixri loogu tago sida kaaba liajli kahana in loogu tago aanay u banaanayn cilada ay wadaagaane almuujiba litaxriimna waa atacalluqu bigayr illah oo asaaxiru walkaahinu kilaahumaa yatacalaqu bigayr illah wadicaau cilmi lgeyb labaduba ilahay cid ahayn bay ku tacalluqsan yihiin shayaaiin iyo waxyaabo kale annujuum waxaa kaloo wadaagaan inay qeybka sheegtaan labaduba aan sababta loo diiday in loo tago dliilka afraad cumuum nusuus alatii fiiha almancu min asixri muطlaqan sidaynu baabka ku aragnay iyo abwaab horaba ilaa baabu sixirki baabu ma jaa fi sixr nebigu sixirka wuu diiday isagoon kala reebreebin waa ka yidhi kama fi saxiixayn ijtanibuu asabca almuubiqaat wacadda minha sixr ka fogaada buuhi toddobada qofka ku sifooba halaaga todobada rasuulku muxuu ku daray sixirka wahada nahyu caamun yashmalu jamiica anwaaci sixr lan nabiya lam yufariq bayna xaalin wa xaal nebigu muu kala qaadqaadin ka fogaada buuri sixirka daliilka shanaad cumuum aladila alatii fiiha alamru biqatli saaxir adilada markaa loo daliishaday saaxirka in la dilo haddii la idhaahdo sixirkii mid naafica buu leeyahay oo la isticmaali karana dee in saaxiriinta qaar lala hadhay noqonaysa war sixirka xuna ka dadka aad ku dhibaysa uun iska daayo ka kale ku shaqee lacag baabuu ka dhargayaaba qof kastoo sixrana aduu sixir aada sixirka kaga furaysa uun ku taaga taasina adilada khilaafsanta daliilka lixaad fii xalli sixri bisixri iqraaru lisaxarati calaa camalihim watacaawunu macahum fima hum caleyh min albail in kuwii sixiroolayaasha camalkooda looda ayaa ka dhalanaysa isla markaa baatilka ay samaynayaana sixirkaana sixirku xataa haddaanu shirki ahayn waa xaaraan mogta in isagana lagu caawiyo waqad naha allahu can iqraari albail watacaawun cala alismi walcudwaan oo baailka in la inkiraa layna amro in la inkiraa layna amray oo laynagu waajibay inaynu cid dembi iyo khalad ku caawinnana waa laynoo diiday walaa tacaawanuu cala اlimi wاlcudwan ama qowlka odhanaya xalu sixri bisixri waa jaa lidaruura waxaa isweydiin la goormay daruuro noqon kartaa waa ta labaade daruuradu ma bannaynaysaa in laysku daweeyo bilumuuri alkufriya shirkiya ila sixirkoo qura kuma koobna iminka dadka jinka iska laaluusha ee wakhti marka la gaadhaba wuxu gowraca ay ku weyneynayaan ama ugu dhowaanayaan oo ay iskaga laaluushayaan ma la odhan karaa iyagana qiyaasan cala sixir waa u bannaantay markuu jinku dhibe cilaajiyadii iyo ruqyadii waxba ay ka tari waayaan sanadkii oo mar islaantu quruumaha iska coodiso ya la laa yajuus hada sheikhulislaam ibnu taymiyana wuxuu soo raray itifaaq alculamaa cala ana atadaawi bilumuuri ashirkiya hayru jaais inay culimmadu isku waafaqeen arrin shirki ah in laysku daweeya inaanay bannaanayn walihaadaa baynu dhahay culimadan la xallu sixri bisixri baa bannaan waxaa saxa in qowlkooda lagu xambaaro lagu fasiro sixirka aan shirkiga ahayn majmuucfataawaha waxaa ku qoran mujaladka lixiyo tobnaad safxada koob iyo lixdan wa fi listishfaai bima sharaxahu llah warasuuluhu maa yuqni can shirki waali in laysku daweeyo o laysku dabiibo wuxuu ilaahay noo jideeyey rasuulkiisu waxaa ku sugan waxaynu kaga maarano shirki iyo dadkiisa wlmuslimuuna wain tanaasacuu fii jawaasi tadaawi bimuxaramaat muslimiintu ay iskuba khilaafaan in laysku daweeyo wax xaaraana kalmeytati wاlkhinziir falaa yatanaasacuuna fi ana alkufra washirka laa yajuusu tadaawi bihi bixaal muslimiintu iskumay khilaafin in kufriga iyo shirkiga isku daweyntoodu marnaba aanay banaanayn lianna dalika muxaramu fi kuli xaal walaysa hada katakalumi bihi cinda اlikrah oo ikraahi loogama qiyaas qaadan karo waa arrin mar walba xaaraana taasi buuri sheekh saalex ale sheekh kitaabkiisa atamhiid bisharxi kitaab tawxiid isna hadal aada u qiimo badan buu odhanaya oo qowlka ay fuqahadida qaarkood yidhaahdeen buu leey lidaruura way bannaan tahay in sixir la isku daweeyo laysa bisawaabin bal huwa ala لأna الضaruuraةa la takunu jaaئizaة bibadli الdiin والتwxiid ciwada calى yana daruuradu yana ku banaanaan mayso in qofku diinti iyo tawxiidkii uu ku bedesho diinti iyo tawxiidkii uu bixiyo si uu dararka iyo dhibka isaga suuliyo macruuf ana daruuriyaat alkhamsa alati jaءat biha sharaa'ic awalha xifd الdiin arimaha markaa daruuriga ah ee sharaa'icdu ay u timi ilaalintooda waxaa u horeysa buui in diinta la ilaaliyo wa waayruhu adnaa minhu martaba afarta kale way ka darajo hooseeyaan falaa yubdalu ma huwa aclى litaxsiili maa huwa adna xifdu nafsi baa ka mida iyo xifd diin waxaa horeysa xifd diin marka lama bixinayo wixii sareeyey oo laga tanaasuli maayo si wixii hooseeyey loo helo marka hadalkiisu wuu sii wadayaa wuxuu odhanayaa walanfusu laa yajuusu xifduhaa bishirk walian yamuuta almaru wahuwa cala tawxiidi khayru lahu min an yucaafa waqad ashraka billahi caza wajal qofku inuu dhinto isagoo ilaahay keliyeynayo iimaan leh ha iskaba xanuunsanayee ayaa u dhaanta in la caafiyo xanuunkii uu ka bogsado isagoo shirki sameeyey marka isagu dee wuxuu ku binaynayaa sheekhu in sixir oo dhami aanu shirki ka madhnayn waana masaladii hore inoo soo martay lianna sixra laa yakuunu illa bishirkin buu odhanaya qaala fiihi masaa'il alula annahyu can nushra diidmada la diiday nushrada masalada wuxuu ka soo qaatay xadiidka jaabir su'ila nabiyu sala اllah alay waslam can nushra faqaala hiya min camali الshayطaan annushrana sidaynu soo aragnay maxaa looga jeedaa asha ku jirta waa maxay waa caadiya annushratu aljaahiliya almushtamila cala الshirk waاstikhdaam الshayaaطin wagayri dalika min almuxaramaat athaaniyatu alfarqu farqa udhexeeya bayn ilmaniyi can dabiibka sixirka ee laysu diiday walmurakhasi fiihi ka laysu ogolaaday mima yuzilu ishkaal taasoo ishkaalka suulinaysa almanhiyu canhu waa maxay wamaa kaana bisixrin aw biamrin muxaramin waa in sixirkii la yskaga daweeyo sixir ama arrin xaaraana walmurahasu fiihina waa maxay kale isu ogolaaday ma kaana biqur'aanin wa dacawaati mashruuca wa adwiyati mubaaxa waa ka qur-aan iyo ducooyin shareecadu ogoshay iyo dawooyin mubaaxa la yskaga daweeyo wa hada ma dala caleyh kalaamu ibn اlqayim aladi naqalahu lmusanif fi lmatn kalaamka musanifku uu yihi fiihi masaa'il ishkaal baa ku jira lannahu lam yadkur ilaa mas'alatayn laba masalunbuu sheegay masaa'il la wuuri labada mas'alena masaa'il maaha dee waa mas'alatayn taasay isu qabanaysaa inuu dhaha fiihi masaa'il haddana laba mas'alo unu sheego muxuu odhan waayey fiihi mas'alataan mas'aladaa waxaa ka jawaabay asheikh cabdalla duweysh kitaabkiisa atawdiix lmufiid limasaa'ili kitaab tawxiid oo masaaisha kitaab tawxiidka ku sharaxo safxada boqol sagaaliyo afartan wuxu aclam ana almualifa lam yadkur ila mas'alatayn baabka laba masalo buu ku sheegay mualifku maca anahu qaala fiihi masaa'il wاljawaab wallahu aclam anahu facala dalika litatafiqa cibaaraatuhu lmutarida fi jamiici alabwaab wuxuu sidaa u yeelo o u fiihi masaa'il si weerihiisu ay isu waafaqaan abwaabta kitaabka oo dhan aanu qaarna u odhan fiihi masala qaarna fiihi masalataan qaarna fiihi masaa'il dhammaantoodba wuxuu mariyey cibaarada ah fiihi masaa'il wuxuu yidhi maca qasdihi lmuhanaa jamc buu isticmaalay isagoo ujeeda muhana laba ujeedo inuu laba ujeedana de waxaa tusina inuu laba uun sheegay in iyadoo laba loo jeedo siiqat ljamci la isticmaalana luqada carbeed waa ku banaantay faina alcaraba tuliqu lafda aljamc wa bihi lmuhanaa buuri qur-aankaa bay kusoo aroortay kama qaala tacaala faqad sagat quluubukumaa quluubukumaa maxaa looga jeeda qalbaakuma labadiina qalbi oo caaisho iyo xabse ayaa loo jeeday haddana jamc baa la isticmaalay waxaa kaloo la odhan karaa waxay ku socotaa calىa qowli man yajcalu aqala اljamci itnaan od la jamac laba ugu yar ishkaalba ma leh labada jamac la raaciyo waana sida saxaabada qaarkood ay ku fasireen qowl اllahi tacaala fain kaana lahu ikhwat faliumihi sudus akhaweyn bay ku fasireen hadduu meyidku laba walaal leeyi hooyadii maxay leedahay ya sudus bay leedahay dee aayadduna lafduljamci bay ka cabirtay oo ikhwa tidhi marka waxay yidhaahdeen ikhwada waxaa looga jeedaa akhaweyn ee famaa fowq laba iyo wixii kasii badan oo aqaluljamci ayaa inaani ah qaala raximah llahu tacaala baabu maa shaygii buu baab yahay jaa warada soo arooro min anusuusia fi taayur waa saysiga ku soo arooray maqsuudka baabkani waa bayaanu ana taayura munaafi litawxiid bayaanu ana taayura munaafin litawxiid waa in la caddeeyo waxa loo yaqaano baasaysiga towxiidka inay isdiidayaan ima fi aslihi aw fi kamaalihi oo tawxiidku de waxaynu sheegnay inuu qeyba leeyahay aslu tawxiid iyo kamaal tawxiid alwaajib iyo kamaal tawxiid almustaxab marka taayurku ama asalkii tawxiidku diidaya saynu arki doono taayur shirki akbara baa jira oo asalkii tawxiidka meesha ka saaraya qofka dee mushrik ka dhigaya shirkan akbara ima fii asli aw fii kamaalihi oo waxaa jira taayur shirki asqara ah oo asalkii tawxiidka aan burinayn qofku muslim uu sii ahaanayo lakiin uu muslim ku dhacay shirki asqara marka bayaanu ana taطayura munaafi litawxiid ima fii aslihi aw fii kamaalihi baabkan iyo abwaabta ka horeysa calaaqada ka dhaxaysa waa ma fiiha min atacalluq bigayr illah abwaabtan o dhan waxaa ku jirta tacalluq bigayr illah ilahay cid aan ahayn qofku inuu ku xidhmay waictiqaadu macrifati اlgayri fii gayri hadday tahay kahaano iyo hadday tahay sixir iyo hadday tahay taطayur iyo hadday tahay tanjiim dhammaantoodba waxay wadaagaan iddicaau macrifati اlgeyb bay wadaagaan sheekh sulayman ibn cabdillaahi fii tafsir caiz اxamid wuxuu ku ui walama kanat iطiyaraةu min الshirki munaafiya lلtawxiidi aw likamaalih masaladaynu maqsuudka ku sheegnay buu halkaa sheekhu ku xusay oo ah inuu asalka tawxiidka buriyo ama kamaalkiisa lannu min ilqaaءi shayطan watakwiifi wawaswasati dakarahu lmusanif fi kitaabi الtawxiid taxdiira minha wairshada ilى kamaali الtawxiidi bالtawakuli calى اllah aطiyara iyo aلtaطayur tacriifkeeda aلtaطayur lugata waa masdaru taطayara yataطayaru taطayuran waana maakudu min aلطayr shimbiraha laga soo qaatay waayo carab baa macruufku ahayd inay shimbiraha baasaystaan uma istucmila fi kuli tashaahumi wax kasta oo la baasaysta ayaa kadib lagu isticmaalay asalkiisu shimbiraha ka soo jeeday oo shimbiraha ka yimaadee ama atashaum atayur sharcan wa atashaaumu aw itafaaulu atashaaumu baasaysiga aw itafaaulu ama asaaciidaysiga alcamaliyu oo la baasaysto bimariyin mid la arko sida qof ama xayawaan aw masmuucin ama mid la maqlo sida sawt shimbir sawtkeed ama kelmad qofku uu maqlay sida khaasir iyo khaaib iyo wax lamida aw macluumin ama wax aan la arag lana maqan laakiin la garto sida waktigii oo kale bilhebla iyo safar ama arbaca bil u dambaysa shaygaa la baasaysanayo oo la rtibaata qadariyin baynahu wa bayn alathar almutawaqac minhu kaas oo isku xidhnaansho xagga tajribada ahi aanu ka dhaxayn isaga iyo waxaan laga filanayo oo tusaale ahaan waxaa la arkay qof lugla ama cawaran waa tashaau bimariyin soo ma ama waxaa la maqlay ereyga khaasir waa tashaau bimasmuuc ama waxaa la ogaaday bishan inay tahay safar waa tashaau bimacluum waxaa laga filanaya waa maxay shaygaa araggiisa ama maqalkiisa ama ogaanshihiisa waa dhib soo ma ayaa laga filanaya tafaa'ulkiina waa la mid in la idhaahdo waxa weeyaan tusaale ahaan waxaa la arkay dacawo khayr reebay idhahaan soomaalidu dacawada iyagoo safar hadday ka soo horbaxdo waxay idhaahdaan waa khayr iyo wanaag baynu la kulmayna marka dacawadii baa laga asaaciideysanaya marka shaygan la baasaysanayo ama laga asaaciideysanayo waxaan laga filanayo oo shar ama khayra wax isku xidhnaansho ka dhexeeya ma jiro oo shareeca ma sheegin oo shareeca may odhan marka dacawo la arko iyadoo safar la yahay khayr baa lala kulmaya wax tajribo saxa ah lagu ogaadayna maaha oo mid dacawo arkay oo balanbalay iyo mid dacawo arkay oo barhaaray labadu way dhacdaa marka alartibaaa qadariyin alartibaaa qadariyun alartibaaa qadariyun waa khabarkii laada qadariyun baynahu wa bayna alahar mutawaqac minh tacriifka culimada sheegtay laakiin isagoo quyuudda qaar ka maqantay waxaa kamid a ibn اlqayim miftax daar sacaada wuxuu ku yihi aلtaطayur huwa tashaawum min الshay اlmar'iy aw اlmasnuuc almacluum baa ka maqan sooma iyo qeydka alartibaaطa qadariyun baynahu wa bayna alahar mutawaqac minhu sheekh ibn cuthaymiinna macluumku ku daray fi qowl mufid wuxuu yihi ataطayru watashaum bimar'iyin aw masmuucin aw macluum ereyada tacriifka ku jira anyaro sharaxna tashaum baa ku jira tafaul baa ku jira qeydka alirtibaaa qadariy waxaa ku jira mar'iyi masmuuc macluum waxaa ku jira qeydka alirtibaaa qadariyu baynahu wa bayna mutawaqac minhu tashaumku waa maxay waa inqibaad اlqalbi watawaquc shar qofka qalbigiisu inuu ururo carabbaqa iyo naxdin awgeed sharna uu fisho waxbuu maqlayaa ama arkayaa ama ogaanayaa deetana shar inuu ka dambeeyaabuu filanaya tashaawum waa kaas atafaul awdani waa litanwiic lishaki iyo litaradud maaha oo taayurkaa u qaybsamaa tashaa'um iyo iyo tafaul walihada marka macani ma ui tashaumku waa baasaysi tafaaulkan waa saaciidaysi oo gabadh baa raacaysa rag safara markaasay odhanayaan gabadh qura nala socota maanta waa laynoo yaabaa markaasi waa maxay shar bay fisheene tashaaub dacawo waa ka soo horbaxday se idhaaheen khayr baynu la kulmayna mar hadday dacawo inaga so horbaxday kaana maxaa la odhanayaa tafaaul idan awdu waa litanwiic oo nooc tatayru ka midii waa tashaawub nooc kalena waa maxay waa tafaaul ayib oo taطayur qad yakun fi janib اlkhayr waqad yakunu fi janibi الshar التشhاوم أو التفاؤل الcamaliyu maxaa looga jeeda la soco waa qeyd muhima hadduu mujarad wax qalbiga kusoo dhacay yahay qalbigii aan ku sugnaano camal qalbi aanu ka dhalan camal jawaarixna aanu ka dhalan kaa tashaawum lama taطayur lama odhanayo ay yataratabu calayhi camal qalbi camal jawaarix camal qalbi oo tusaalan xusniya murugo wixii uu ka murugoodo ama farax iyo camal jawaarix oo ah almudiyu aw ilkaf hawshii uu socday inuu kusii socdo markay dacawa ka soo horbaxdo ama hawshii inuu ka istaago markuu ogaado maalintan inay tahay arbaca bil u dambaysa ama bishu inay safar tahay waa camal jawaarix mujarad tafkiir اlcaqli aladi lam yastaqira fi اlqalb walam yataratab caleyh camal jawaarix laysa taطayuran fikirka qalbiga un ee camal qalbi aan isu bedelin oo xusni iyo farax iyo waxaasi aanu ka dhalan mujarad khataraat wax qalbigiisa kusoo dhacay un camal xubnana aanu ka dhalan sida inuu hawl qabto ama hawl inuu ka istaago laa yadkhulu fi taayur muxaram harcan taayurka muxaramkaa soo geli maayo waxaad ogaatay inay tay arbaca bil u dambaysa bilo qalbiga wax kusoo dhacday dad hawshaa qabata maalintan bilood ku guulaysan weyda lakiin camal qalbi may noqon wax shaqo kaloo arintaa camal kaloo aad ka dhalisina ma jirto oo tii o oh, arbaca bil u dambaysaa hawshan waday waan joojinaya ilaa ay dhaafayso midna kamuu dhalan taayur miyay noqonaysaa muxarama sharcan maya waxaana arintaa u daliilaa ma rawaahu muslim min xadiidi mucaawiya bn xakam الsulami fii qultu wamina rijaalu yataayaruun rasuulka waxaan ku yihi waxaa naga mida rag taayura oo ashyaada qaarkood ba asaysta ama ka asaaciidaysta qaala daka shaw yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudahum waa wax ay qalbiga ka dareemayaan marka qofku xataa isagoo ahlu tawxiida tawxiidkii waajibka u dhamaystiray qalbigiisa kusoo markuu waxaasi dhegihiisa ku bato ee dadka uu dhex joogana caado u yahay qalbigiisa waxaas waa kusoo dhici karaan waa arrin ay laabta ay qalbiga ka dareemayaan bu uhi nebigu intaa nebigu wax xukuma kama ratabin ee wuxu uhi falaa yasudahum laakin goormu tatayur noqonay idaa sadahum wixii ay qalbiga ka dareemay markuu camal isu bedelo hawshoodii uu ka joojiyo ibnu mascuudna muxuu ihi sida aynu ku arki doono kama fi sunani tirmidi wa abi dawuud wabni maaja wama mina ila an yajidu fii qalbihi shaya walakin allaha yudhibu bاtawakul kulu mina yaqacu fii qalbii shay min atayur qof wal oo naga midaba qalbigiisa taayurku wuu ku soo dhacaa walakin laa nastajiibu laha laakiin uma hogaansano qalbigana ugama hogaansano xubnaana ugama hogaansano wanatawakalu cala allah wanamdi fii amrina markaa taasi dhib ma leh bimariyin wamaa tatacalaqu bihi ru'ya sida xayawaankii qofkii masmuucun wamaa yatacalaq bihi samcu ka samaaci kelimati khaasir aw kelimati waxa weeyaan eh, faalix macluumkuna wamaa yatacalaq bihi lcilmu kalayaam washuhuur walacdaa tilooyinkii walmanaamaat lartibaaa qadariyun baynahu bayna alar mutawaqac minhu shaygaa la maqlayo ama la arkayo ama la ogaanayo ee la baasaysanayo ama laga asaaciidaysanayo oo wax isku xidhnaashi aanu ka dhaxayn isaga iyo waxaan laga dhalinayo ah in khayr lala kulmayo ama shari lala kulmayo macnaheed waxa weeye laysa sababan xaqiiqiyan waxaan la arkay ama la maqlay ama la ogaaday laysa sababan xaqiiqiyan maa yuratabu caleyh min khayrin aw sharin wax sabab dhaba waa maaha shareecadu sheegtay ama tajribe lagu ogaaday khayrkan laga ratibaye laleeya waa la helayaa markaa isaga la arko ama la maqlo ama la ogaado ama sharkan wax sabab xaqiiqiya waa maaha marka qeydkani muxuu meesha ka saarayaa inqibaad اlqalbi lisababin xaqiiqiyin haddii qalbigaagu ururo baqa uu ku galo oo dhib aad filato sabab dhibkaasi uu leeyaho xaqiiqiya ah, ood aragtay ama aad maqashay ama aad ogaatay awgeed kaasi taayur maaha miaal aynu bixino gurigaagi baad ka baxday adoo musaafira ama meelba u socda libaax waddada fadhiyaad ku soo baxday markaasaad baqatay waad noqoto safarkii baad baajisay ama inaad markab raacdo ama doonayaad doontay badii oo aad u kacsan baad aragtay markaasaad baqatay safarkii waad iska joojisay ama waxaad go-aansatay inaad tagto wadan tusaalahaan ama magaalo waxaad maqashay inay balaayo ka jirto dagaal inuu ka socdo ama xanuun sida daacuun oo kale inuu ku faafay markaasaad baqatay markaasaad noqotay hal hada min ataayur waayo lanno baqahaaga iyo go-aankaa aad bedeshay ee hawshii aad u socotay aad joojisay waxa aad ka ratibtay aad ka dhalisay waa sabab xaqiiqiya soo ma bahalkaas inuu kuxor aad ka baqanaysa faina dalika laysa min aطiyara almuxarama taayirku tashaa sida tacriifa ka muuqata tashaa'umka kuma koobna waa atashaaumu aw itafaaulu laakiin culimadu inta badan taayurka tashaawum bay ku sheegaan innagana soomaali ahaan carabkeenu u qabsado taayur haddii lasoo hadal qaadaba xagga sharka iyo dhib in la fisho ayuun baynu ufahnaayo xataa wadaadadeenu markay tu tabcanaynayaan taayurka baasaysi unbay yidhahdaan baasaysi qura maahae asaacidaysi iyo shayga in khayr laga rajeeyo manaa laga laga sugo shaygaa la arkay ama la maqlay ama la ogaaday labadu waa taayur laakiin tashaa'umka haaliba walihaada baa hadalka culimada uu ku badan yahay walihada wuxu uhi alazhari fi tahdiib luga qala الzajaaj الzajru الnahyu wالzajru liلطayr wagayriha atayamun bisunuuxiha aw itashaahum biburuuxiha shimbiraha waxa weeyaan duulistooda ama soo degistooda in la tayamuno bimacnaa la saaciidaysto laga barakaysto ama la tashaaumo waay taayur iyo aطiyara maxaa udhaxeeya malfarqu bayna aطayur waطiyara culamadu inta badan farqi uma sheegaan laakiin waxaan ku arkay kitaabka alfuruuq uu leeyahy alimaam اlmaliki alqarafi farqi uu sheegay wuxu uhi ataطayuru huwa danu sayi alkaainu fi lqalb taayurku waa malaha xun qofka qalbigiisa gelaya markuu wax arko ama maqlo ama uu ogaado ee uu malaynayo uu tawaqucayo filanayo waxaa inuu shar ka dambeeyo kaasaa taayur leedhaa buli aiyarana waiyarauna huwa alficlu almuratabu calaa hada dan iyaraduna waa ficilka malahaa laga ratibo oo haddee in hawshii inaad guursataad doonaysay waktiga lagu jira aad ogaatay markaasaad shaqo guurkii iska daysay safar ganacsi inaad gashaad doonaysay adiyo gabadh quraa gaadhigii raacay ama safarkii lugta ahaaba saad tii oh gabadhu waa balaayay wadata markaasaad safarkii joojisay markaa waxaa qalbiga ku qumaya filashada qofku uu shar filanaya tatayurkiiya buu leeyahy iyaraduna waa camalka laga dhalinayo wixii qalbiga ku qumay waiyaratu wa alficlu muratab calى hada الdan min qaraari aw gayrihi wallahu subxanaه wa taعala aclam wslى اllah عalى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi أجmaعiin